الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم كان وعشر كاني لبعض كتابك سفينة النجاة mualifku wuxuu leeya raximah اllahu tacaala faslun furuudu اlwuduu'i sittatun arkaanta weysadu waa lix alأwalu kan hore anniyatu niyo weeye aلthaani ka labaadi ghaslulwajhi wejiga oo la maydho weeye aلثaaliثu kan saddexaad gaslulyadayni gacmaha oo la maydho weeye maca almirfaqayni suxullada macooda gacmaha ilaa suxullada inta laga gaadhayo suxulladana waa la maydhayaaye weeye alraabicu kan afaraadi masxu shayin shay in la masaxo wax oo min ara'si madaxii ka mid ah alkhaamisu kan shanaadi gaslurijlayni labada lugoodoo la maydho weeye maca alkacbayni kuraanta lala qabo asaadisu kan lixaadi attartiibu waa in laiskugu xijisiiyo oo loo kala horraysiiyo sidii la soo sheegay waaya mualifku raximah اllahu tacaala fasalkan wuxuu ku xusayaa arkaanta weysada cashirkii aan soo dhaafnay ee u dembeeyey muxuu mualif kaga hadlay shuruudu ijzaaءi اlxajar shuruudda dhagaxa marka lagu isjeysanayo loo baahan yahay halkana weysadii buu kaga hadlayaa marka waa labadaba waxay isku yihiin طahaara طahaaradii bay soo hosgelayaan طahaaradu marka waxay leedahay waxay ka kooban tahay laba qaybood rafcu xadaثin aw isaalaةu najis ama in xadaث la kor yeelayo ama in nijaaso la zuulinayo iyo wixii la mid ah ama wixii la macno ah ee macnahooda soo hosgelaya labadaas laakiin aan xadaثna lagu kor yeelaynin nijaasadana aan lagu zuulinaynin laakiin intaas ka agdhow ama suuradeedii leh sida maalan oo kale maydhiga jumcahoo kale xadaث laguma zuulinayo nijaasadana laguma maydhayo laakiin waa ahaara ahaaruu soo gelayaa qofka asagoo weyse qaba markuu salaad ku tukado weyse qabkaas oo uu mar labaad uu salaad kale uu tukanayo waxaa sunno ah in uu tajdiidiyo weysadiisii waa sunna waajib kuma ah uu cusboonaysiiyo mar labaad uu weysaysto waa iska sunno marka cusboonaysiinta weysada cusboonaysiinayo xadad kuma kor yeelayo ee laakiin ahaaru soo hosgelaya maxaa yeele fii macna ahaara ahaarada macnaheedii uu leeyahay waa qaabkii weysadii waa un weyso xadaf bayaan loo koryeelin marka waa ahaaradii buu soo hosgelaya marka ahaaradaasi waxay leedahay maqaasid maqaasid bay leedahay afar qaybood bay ka koobanta dahaaradu waxaa weeyaan waa wuduugii weysadii iyo maydhigii ama ha ahaado maydhi janaabo ama maydhi gabadha markay dhiigga ka maydhanaysa ha ahaado ama caadadii iyo tayamumkii iyo nijaasadii oo la zuulinayay waa afartaa qaybood waa weyso iyo maydhi iyo tayamum iyo isaalaة nijaasa afartaasay dahaaradu ku mayraysataa marka cashirkii aan soo dhaafnay ee hore wuxuu ka hadlayey qayb ka mida nijaasadoo la zuuliyo ah istijmaarkii dhagaxa oo lagu isjeesto waa qayb ka mida nijaasadoo la zuuliyo waayo nijaasadoo la zuuliyo noocyo badan bay leedahay maradood nijaasadii ka maydho ama jidhkaaga ood ka maydho jidhka markaa nijaasada ka maydhaysa waxaa ka mid ah nijaasadii saxaradii iyo kaadidii ama biyo ku maydh ama dhagax ku zuuli marka taas hore baan uga soo hadalnay halkanna waxaan kaga hadlaynaa maqsadkii labaad ee maqaasidda ee dahaarada ka mid ahaa oo ah weysadii ama weysaysigii mualifka marka wuxuu ka hadlayaa arkaanta weysada sunanteeda kama hadlayo maxaa yeelay kitaabkani waa kitaab mukhtasarahoo wuxuu ku koobayaa inta waajibaadka un ah arkaanta iyo shuruudda iyo waajibaadka inta amuu ka hadlayaa amaa sunanta wuxuu u daayay kutubta mudawalaadka ah ama mukhtasaraadka kan ka sii afdheer ayuu u daayey oo insha allah kaasu noogu imaan doonaa innaguna hadda sii guda geli mayno sunanta ee arkaanta uu mualifka ku koobay baan ku koobaynaa hadalkeenna suunu cashirku kitaabka inoogu dheeraanay waaya mualifkii marka arkaantii weysada horta furuud marka laleeyahay waa jamcu fardin oo faradkuna macnaa waajib weeyaan shayga marka leeyahay waa fard waa waajib weeye waajibkana waxaa la dhahaa maa yuhaabu faaciluhu waa yucaaqabu taariku waa waxa qofkii sameeyana ajir uu helayo ajir la siinayo qofkii ka tagana la cataabayo ayaa waajib la dhahaa laakiin waajibaadkii baa kala duwane kani waa rukni ruknigii weeyaan shayga la'aantii una asaxaynin shayga la'aantii una asaxaynin haddii laga tago maba asaxayo waaya arkaantii marka mualifku lix buu u qaybiyey wuxuu idhi furuudulwuduu'i weysada arkaanteedu sittatun lix weeye alawalu kan hore anniyatu niyo weeye niyadu macnaheedu waxaa weeyaan qasd alqasdu weeyaan luq ahaan sharcanna waxaa weeyaan qasdu shayi muqtarinan bificli shaygii in loo qasdo asagoo ficilkiisa ku xidhiidhsan bimacnaa shaygii in aad marka aad samaynayso ee aad samaynayso inaad niyadii la timaaddo ood soo xaadirsato samayntiisii ayaa niyo la yidhahda waayahay niyadaasi mabaaxi bay leedahay niyadaasi mabaaxi bay leedahayoo mabaaxitaas hadda ka horna waan ka soo hadallay casri ka hor waan kaga kitaabka hor waan kaga soo hadallay lix ayaan ka ka tilmaami doonaa xaqiiqadeeda iyo xukumkeeda iyo wakhtigeeda iyo kayfiyadeeda qaabka loo niyeysanayo iyo maqsuudka laga looga jeedo niyada iyo shuruuddeeda ayaan wax ka taabanaynaa xaqiiqadeeda horta waataan sheegayno waxa weyaan qasdu shay muqtarina bificli shayga in loo qasto asagoo ficilkiisa la xidhiidsan taa waa xaqiiqada niyada xukumkeeduna waxaa weeyaan waa waajib waajib weeye haaliban wakhtigeeduna waxaa weeyaan ama maxalkeedu cafwan maxalkeedu waxaa weeyaan waa alqalb niyada maxalkeedu waa qalbiga qalbigaa laga niyaystaa wakhtigeeduna waxaa weeyaan shayga marka la samaynayo unbaa lala imaan lagamana horraysiinayo lagamana dambaysiinayo shayga marka la samaynayo weysadoo kale markaad weysadii aad bilaabayso ead wejiga maydhitaankii aad guda gasho ee weliba waajibka aad guda gasho ayaad la imaanaysaa maydhiga waajibkaa ah markii maydhiga aad bilowdo eed saa u bilaabayso ayaad la imaanaysaa salaadda markii aad gelayso eed u soo istaagto ee allahu akbar ad leedaad niyadii la imaanaysaa wahaakada laakiin waxaa laga soo reebay soonka oo soonka bidaayadiisa niyadu way ka horraysaa soonka waxaan ognahay wuxuu ku galaa fajarka labaad markuu dilaaco ama fajru saadiqa markuu waagu baryo ayuu soonku bilaabmayaa laakiin iyada waxay ka hor maraysaayo habeenkii baa la sii niyeysan karaa soonka waajibka ah marka sidaa darteed soonka waa laga reebe waxaa la idhi fajirkii baan la muraaqabayn karin wakhtiga uu fajirku dilaacaya lama garan karo qofku waxaa laga yaabaa inuu hadduu dhaho wakhtiga fajirku dilaacayaan sugi inay ku adkaato oo ay niyada kadib dhacdo sidaa darteed asaga waa laga hormariyey baa la yidhi lakiin cibaadaadka kale waxaa shardi ah niyadu inay la xidhiidho marka la samaynayo kayfiyada loo niyeysanayo waxay ku kala duwan tahay kolba shayga la niyeysanayo hadday tahay weyse weysaa la niyeysan hadday tahay hadduu yahay qabays qabays baa la niyeysan hadduu yahay salaad salaad baa la niyeysan wahaakada maqsuudka niyada looga jeedo waxaa weeyaan tamyiizu اlcibaadaati can اlcaadaat wa tamyiizu rutab اlcibaadaat bacdiha can bacd laba shay baa looga jeedaa in horta marka koobaad cibaadaadki iyo caadaadka in la kala sooco oo shaygii cibaadada ah laga sooco shaygii caadada ahaa oo tusaale ahaan maydhiga oo kale dee maydhigu marna wuxuu noqdaa caado oo nadaafad ahaan baad iskaga maydhanaysaaba oo jidhkaaga ad ku nadiifinaysaa ood ku uskagiiyo iskaga maydhaysaa wasakhda marna waa cibaado oo janaabadii baad ka maydhanaysaa tusaale ahaan ama gabadhii baa caadadii ka maydhanaysay dhiiggii markii u dhiiggii ka go-ay kadib kaasina waa cibaado maxaa lagu kala soocayaa marka cibaadadaas iyo caadadaas waxaa lagu kala soocayaa niyadaasa kala soocaysa niyadu marka waxay kala soocaysaa cibaadadii iyo caadadii kow waa maqsuudkeeda koobaad maqsuudka labaad ee niyada looga koleeya waxaa weeye cibaadadii laftirkeeda in darajaad bay kala leedahay oo qaar baa farad ah waajib ah qaar baa sunno ah in la kala sooco tusaale ahaan oo kale salaadda subax laba ragcadood sunnaha ka horeeya salaadda faradka ahna subaxna waa laba ragcadood labadaa rakcadood iyo labadaa rakcadood mid midna waa waajib midna waa sunno maxaa lagu kala saarayaa niyadaa uma kala soocaysa waajibaadkii laftirkooda salaadihii faradka laftooda ayaa u bahan in la kala sooco duhurkii iyo casarkii waa isku hayen waa afar ragcadood iyo afar ragcadood maxaa kala soocaya niyadii baa kala soocaysa wahaakada shuruud ay niyadu leedahay waa dhowr shardi koow horta qofka niyeysanaya niyada la imaanaya inuu yahay qof muslim ah qof gaala niyadu kama ansaxayso iyo inuu u cilmi leeyahay shayga uu niyeysanayo inuu garanayo uusan jaahil ka ahayn waxuu niyeysanayo horta ma salaad baad tukanaysaa salaadda haddaad tukanaysa salaaddaasi maxay tahay ma salaad farad aha ma salaad sunno aha ma duhur baa ma casar baa waa inuu og yahay iyo inuu qofka niyada la imaanaya uu yahay qof mumayiz ah ilmo yar oo qaanmaxaan ah, ku dhahay mumayiz aan ahayn oo saddex jir ah ama afar jir ah niyadiisu ansixi mayso waa inuu qof mumayizaya qof waala niyadiisu asixi mayso waa inuusan la imaan niyadaas wax lid ku ah oo niyadaas ka hor imaanaya sida maalan oo kale inuu taradudo oo kale ama uu shakiyo oo kale niyada waa inuu jazmiyaa oo gooyaa weeye waa inuusan tacliiqin uusan dhihin waan tukanayaa in sha allah ama hadduu hebel yimaado salaadayda waan xidhanayaa yacni waa inuusan la imaan niyadiisu waa inaysan taradud ku jirinoo jazmiyaa niyadii weeye waay hadda marka mualifka halkan niyada weysada ayuu ka hadlayaaye niyada weysadu waxa weeyaan waa in uu niyeystaa waxaan weysadii inay farad ay tahay ama inay tahay xadad koryeeliddi waa inuu niyeystaa qalbiga waa inuu ka niyeystaa kaasi waxa weyaan rukniga koobaad inama alacmaalu biاniyaat buu nebigu yidhi salى اllahu alيه wasalam acmaashu waxay ku asaxdaa un niyada niyo la'aanteed acmaashu ma asaxayso kaasi waa rukniga koobaad rukniga labaad ghaslulwejhi wejiga oo la maydho weeye wejiguna xad buu leeyahay dherar iyo ballac dherarkiisu waxaa weeyaan laga bilaabo tinta meesha ay ka dhalato ee ka soo baxda tintu waa waa wejiga qaybta u sarraysee ilaa laga soo gaadhayo lafta garhka meesha ku dhammaato intaa way dharar ahaan ballacna waa labada dhagood inta u dhaxaysa intaa in la maydhaa loo baahan yahay waaya waxaa la maydhayaa timaha soo gelaya wejiga sida sunnayaasha iyo xiribaha iyo shaarubaha waa in timaha iyo jidhka ka hooseeyaba la maydhaa jidhka ka hooseeya waa in la maydhaa oo biyo ay gaadhaan amaa garhka iyo caaridaynka hareedaha labadaasi haday kaiif yihiin oy badan yihiinna waa la masaxayaa haddii aysan badnayn oo khafiif yihiinna waa in timaha biyaha la gaarsiiyaa jidhka hoose waa in biyaha la gaarsiiya oo garhkii la takhliiliyaa oo gacmaha hoos loo geliya maxaa lagu kala garanaya garhku inuu badan yahay inuu yar yahay waxaa lagu kala garanayaa qofka markii uu meesha aad wada fadhidaan iska soo horjeedaan haddii aad arkayso jidhkiisa aad tinta ka hoos arkayso garhkiisu waa khafiif marka waa inuu tinta iyo jidhkaba u maydhaan haddii aanan ka arkayn oo tintu ay qariso jidhkiisa ay qarisana tintaasi waxa weeyaan waa tin badan oo markaasi waajib kumaha qofkii inuu hoos u geliyaa biyaha oo lafta hoose ama jidhka hoose uu biyaha gaadhsiiyaa waxaa ku filan biyaha inuu korka uu ka masaxaa ayaa ku filan waaya kaasi waa rukniga labaad rukniga saddexaadi gaslu اlyadayni maca almirfaqayn waa in gacmaha la maydhaa iyo xusullada gacmaha iyo xusullada waa in la maydhaa waaya rukniga afraadi masxu shayin min alra's marka la dabcan xusullaha la maydho waa in biyuhu ay gaadhaan xusullaha meeshay ku dhammaanayaan bal ee cududda inay wax laga maydhaa yaa waajib ah maa laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib waaya gacmahana waxay ka bilaamayaan faraha fiidooda ilaa xusullaha inta udhexaysa weyaan dadka qaar maxay sameeyaan markay gacmaha maydhayaan ilaan markii u horraysay soo maydheene markay weysada bilaabayeen ayuu qofkii gacmihii inta hore cukurada ayuu maydhay kadibna wejigiibuu maydhay kadib markuu gacmihii soo gaadhayo ayaa wuxuu maydhayaa waa intii cukurada wixii ka dambeeya intaasuu maydhaya ilaa xusullada marka maxaa dhacaya marka qayb ka mid ah gacantii oo ahaa cukuradii inuu ka tegay maydhigoodii ma asaxayo weysadaasi ma asaxayso dadka qaar badan ba arrintaas ku dhacdaa wuxuu is leeyahay maydhigii hore ee cukurada aad maydha markaad weysada bilaabaysay baa kugu filan kuma fillo kaasi wuxuu ahaa sunno haddaad ka tagta xataa weysadaasi waa ansaxaysay ee markii la soo gaadho gacanta waa inaad maydhaa farta caaraddeeda laga bilaabo ilaa xusullada inta u dhaxaysa waa inaad maydhaa taa ha laska ilaaliyo khaladkaas aad buu u dhacaa alraabicu kan afaraadi ee arkaantii weysada ka mid ah masxu shayin min alra's waa in la masaxaa wax ka mid ah madaxa mualifku wuxuu idhi masxi buu idhi hadda eeg hasli lama dhihin masxi masaxaaddu iyo way kala tahay iyo maydhigu maydhigu waa in biyihii lagu shubo oo biyuhu dareeraan yaa maydhi la yidhahda aslu waa ti hadda aan lahayn gacmaha waa maydhi ba la yidhahda asli waa maydhi biyihii baa dareeraya ama masaxaadda biyihii kuma shubaysid meesha qoyaan gacantoo qoyan intaad biyaha ku qaaddaad biyaha iska iska daadinaysaa marka madaxii ayaad ku masaxaysaa marka haddii aad maydhana ood madaxii aad biyaha ku shubtana sunnadii waad khilaaftay laakiin way ku ansaxaysaa ila ilahi wuxuuna faray madaxa inaan masaxno wamsaxuu biru'uusikum ee lama dhihin madaxa maydha waxaa saas loo yidhin waxay dhaheen culammadu dee madaxu inta badan wuu daboolan yahay waana qaybta u sarraysa madaxo jidhkaoo inta badan wasakh ma gaadho wasakhda gacmaha iyo lugaha iyo ayay wasakhdu iyo boorhku iyo dhasku ku badan yahays ayagoo maydhay u baahan yahin lakiin madaxu maydha ooma baahno masaxaadda yarka hadday dhas fuulay dhammaa masaxaaddaasaa ku filan shay-in min ara'si uu mualifku yidhi oo haddii madaxii qayb ka mid ah inaad masaxdo umaa waajib kugu ahee madaxo dhan inaad masaxdo waajib kuguma aha waa madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala bimacnaa haddii hal tinna ha ahaatee oo madaxa ku jirta xuduuddiisa haddii aad masaxdo way kugu filan tahay ama lafta masax lafta madaxa ama tinta masax way kugu filan tahay ama madaxa qaybtiisa hore ama qaybta dambe ama qaybta dhexe qayb meesha doonta ka masax laakiin madaxo dhan inaad masaxdo waa sunna dabcan marka la leeyahay tinta ayaa la masaxayaa waa in tintaasi ay ku jirtaa xuduudda madaxa haddii la jiido dhanka ay tintaasi u hoobanayso waa inaysan ka bixin xuduudda tinta hadday maala fooda ku taallo oo kale tinta aad masaxayso waa in haddii asa usoo jiido waa inaysan ka bixin xuduuddii madaxa ayna ka bixin haddii ay ka baxayso tintaas keligeed ma filla inaad masaxdo waa inaad masaxdaa tin xaggaa dambe ku taalla xagga dhexe oo xuduudda madaxa ku jirta ila ilahi wuxuuna faray madaxa inaan masaxno laakiin tin madaxa ka baxsan dee madaxii kama tirsanaan tintaasi madaxii way ka dheerta waaya alkhaamisu rukniga shanaadi aslu rijlayni lugaha oo la maydho weeye maca alkacbayni kuraanta kuraantu waa labada ee isku xidha cagta iyo dhudhunka ayaa kuraan la yidhahda lafood waa in la maydhaa oo maydhiga ayaga lagu camimaa oo la gaadhsiiyaa wey haddii aad cagta hoose ood masax aad maydho kuguma fillo mana asaxayso waa inaad kacbaynkaas aad la masaxdaa waaya asaadisu rukniga lixaadi atartiibu in laiskugu xijisiiyo weysada loo tartiibiyo sidii la soo sheegay oo laga bilaabaa wejiga kadibna horta niyada iyo wejiga meerigiisu way wada socdaan ayagu way xidhiidhaan ama niyada wax yar ka horaysa lakin way isla xidhiidhayaan mutasil wey markii wejiga qofku meeritaankiisu bilaabay ayuu niyadan la imaanaya labada ayagoo tartiib ama dhexeeyo waxaa ku soo xiga gacmihii madaxii kadibna cagihii hadduu kala horraysiiyo oo uu gacmihii maydho intuusan wejiga maydhin weysadaasi ma asaxayso sida weysu ilahi subxaana wa tacala ina faray aayaddii qur-aanka ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila الصalaati faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila maraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila اlkacbayn sidaasuu ilaahay subxaana wa tacala inoo faray inaan u weysaysanno tartiibkan ilahay uu inoogu sheegay aayaddaas waaya faslu haada kani faasilu weeye anniyatu niyadii qasdu shay shayga oo loo qasdo weeye muqtarinan asagoo la xidhiidha bificlihi falkiisa wa maxaluhaa maxalkeeda ama booskeeduna waxa weyaan meesha laga niyeysanayo alqalbu weeye qalbigii weeye waa wadnihii waatalafudu biha in lagu dhawaaqo niyadii sunnatu weeye waa sunno weeye wa waqtuhaa wakhtigeeduna cinda gasli أwali juزءin min اlwajhi marka juska u horaysa ee wejiga ka mida la maydho wey wاtartiibu tartiibkuna anlaa yuqadama cudw calىa cudwin xubin inaan xubin laga horreysiinin wey mualifku raximah اllahu tacaala markii uu ka hadlay arkaantii weysada ayaa wuxuu ku xoojisiiyey fasalkan rukni ka mida arkaantii weysada oo ahaa niyadii ayuu fasalkan u guntay inuu kaga hadlo marka wuxuu kaga hadlay tacriifkii niyada iyo maxalkeedii iyo in lagu talafudo iyo wakhtigeedii ayuu kaga hadlay taana horey baan u soo sheegnay axkaamtan oo faahfaahsan baan soo sheegnay iyo axkaam kaleba laakiin mualifku wuxuu kaga hadlayaa halkan weysada ayuu ku khaas yeelaya xukunka laakiin dee axkaamta kale aan weysada ahayn sida maydhigii iyo salaadii wixii la midkaana way la wadaagaan waayahay aniyatu niyadii waxa weeyaan buu ihi qasdu shay shayga oo loo qasdo muqtarinan bificlihi asagoo ficilkiisa la xidhiidhsan macnaha wuxuu leeyahy mu'alifku niyadu waa in marka shayga la samaynayo waa ina la xidhiidhaa weysada markii aad weysaysanayso eed weysada guda gasho unbaad la imaan weliba sunnaha markaad markaad la imaanayso sunnaha weysada yani bilowgeeda ah sida gacmihii oo la maydho iyo madmadadii luqluqashadii iyo sandaarsigii la imaan maysida niyada haddaad waqtiga niyada la timaadana waa iska sunno waa niyadaasi waa sunno laakiin niyada marka la ictibaarinayo waa goorma marka aad guda gasho arkaantii marka oo rugniga u horreya aad guda gasho oo aha maydhiga wejiga marka aad bilowdo markaa maad niyada la imaanaysaa kadaalika maydhigii waajibka ahaa markii aad biyaha u horraysa isku shubto ayaad niyadii la imaanaysaa haddii aadan niyada la imaanin marka aad mayriga bilaabayso bilowdo amaba weysada aad guda gasho aadan la imaanin wixii aad samaysay lama ictibaarinayo ma asaxayo waa inaad soo bilowdaa sidaa wey wa maxaluhaa niyada maxalkeeduna meesha laga niyeystana alqalbu waa qalbiga weeye wuu leeyahay mualifku taa culamadu waa isku waafaqsan yihiin in niyada maxalkeedu yahay qalbi waa camalu lqalbi wey niyadu ee camal aljawaarix ma aha niyadu waxa weya inaad qalbiga shay ka niyaysto waxa aad samaynaysa inaad niyaysto ilaahayna subxaana wa tacaala niyadaada kama qarsoono wuu arkaa laakiin mualifku wuxuu intaa ku daray watalafudu biha in lagu talafudo oo lagu dhawaaqo niyadii sunnatu waa sunnu leeyahay niyadii in lagu dhawaaqo waa sunnu bimacnaa markii aad weysaysanayso inaad inaad ku dhawaaqdo waxaad niyaysanayso ah aad dhahdo nawaytu farad alwuduu'i ama nawaytu rafca alxadai waxaan niyeystay xadadka inaan kor yeelo ama nawaytu waxaan ku dhahaa istibaaxat asalaa iyo wixii la mid ah in aad niyadii aad ku dhawaaqdo waxaad niyeysanaysa haddaad salaad tukanaysa ad dhahdo nawaytu farda asalaa inaad la timaado waa sunu mualif ku leeh qowlkaana waxaa qaba jamaahiiru ahli اlcilm culummada say u badan yihiin saasay qabaan waxaa weeyaan waxaa qaba xanafiyadii waxaa qaba shaaficiyada waxaa qaba xanaabilada intaaba way qabaan inkastay jiraan aqwaal ku jira xanaabilada qaarkood ay qabaan iyo xanaafta qaar aysan qabin inay sunno tahay laakiin jamaahiirta saddexda madhaben soo xusnay ee ah xanafiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada waxay qabaan inay sunno tahay niyada in lagu dhawaaqo maaliyadun waxay leeyihiin waa sunno meahe waa jaa'is way bannaanta marka masaladaasi waa masalo fuqahadu isku khilaaftay waliba maaliyadu waxay leeyihiin waxaa awlaah in laga tago waxaa awlaah in laga tago laakiin afartii a'imo alimaam abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed kuma arag wax qowl ay leeyihiin inay sunno tahay niyada in lagu dhawaaqo wax qowl ay leeyihiin ay ku tasriixiyeen inay niyadu ay sunno tahay ma arag laakiin asxaabtoodii mutaakhiriinta ahaa ayaa sidaa qariray waana mas'ale khilaafiya sidaad u laakiin nebiga sala allahu calayhi wasalama kama sugnaanin inuu niyada ku dhawaaqay marka uu weysaysanayo ama marka uu maydhanayo ama marka uu salaad tukanayo ama marka uu soomayo kama sugnaanin inuu niyada ku dhawaaqay xadiid saxiixa iyo xadiid xasan iyo xadiid daciiftana kama sugnaanin sidaa darteed waxaa ah oo sunnada nabiga waafaqsan in layskaga tago talafudka niyada culammada qabta in lagu talafudayo lagu dhawaaqayo waxay leeyihiin liyusaacid alqalb lisaan liyusaacida lisaan اlqalb macnaa lisaanku carabku si u xoojiyo oo u caawiyo qalbigii macnaha qalbigina waad ka niyeysanaysaa afkiina waad kaga dhawaaqaysaa sidaa darteed alimaam الnawwi raxima اllah sharx اlmuhadab markuu masaladan ka hadlaya wuxuu yihi الniyaة اlwaajibaةu fi اlwuضuء hiya الniyaة biاlqalb waa niyada waajibka ee marka la weysaysanaya waxa weeyaan waa niyada qalbiga laga niyaysto wey niyadu waa un qalbiga u leehay walaa yajibu lafdu bilisaani macaha in lagu talafudo carabka markaad niyaysanayso waajib mahu leeyahay walaa yujziu waxdahu keligiina ma anfacayo haddii aad carab keliya ku dhawaaqdo qalbi aadan ka niyaysanin kuma anfacaysu leeyahay waa in aad qalbiga ka niyaysataa wain jamacahumaa laakiin haddii uu kulmiyo oo aabkii qalbigii iyo carabkii labadaba uu kulmiyo fahuwa aakad sidaasaa sii akidsan oo sii adag buu leeyahay markaas intaa wuxuu sii raaciyey haakada qaalahu اaصxaab saasay asxaabtu qabaan asxabtu saasay dhaheen waاtafaquu calayhi way isku waafaqeen waa culimmadii shaaficiyada marka masaladaasi waa masale khilaafi ah ma haboono in dadka lagu tabdiiciyo ama lagu tadliiliyo maadaama culamada isku khilaafta siday culamada isku khilaaftay masaa'il kaleo fara badan cibaadaadka sida bisinka oo lala jahro iyo qunuudkii iyo masaa'il fara badan isu khilaafeen culammadu oo laga yaabo mar qaarkood inay nusuus sariixa aynan ku soo aroorin laakiin saan soo sheegnay waa sida sunnada ah waa in laiskaga tagaa in lagu dhawaaqo niyada waaya wa waktuhaa waktigeeduna cinda gasli awali juz'in marka la maydhayo qaybta u horaysa oo minal weji wejiga ka mid ah macnaha wejiga qaybta u horaysa markaad maydhayso maadiyada la imaanaysa kama horraysiinaysa watartiibu tartiibkuna aan soo xusnay ee layidha arkaantii weysada ka mid ahaa an laa yuqadama cudwun calaa cudwin waa inaan xubin xubin laga horraysiinin macnaha xubnihii sidii loo kala u kala horreeyeen loo laiskugu xijisiiyaa oo wejiga laga bilaabaa oo gacmihii lagu xijisiiyaa oo maxaan ku dhahaye madaxii lagu xijisiiyaa kadibna cagihii bmacnaa inaan xubin xubin laga hormarin wey faslun almaau biyihi qaliilu waa biyo wa kaiirun iyo badan biyuhu labaunba u qaybsamaan mualifku leeya waa biyo yar iyo biyo badan faalqaliilu biyaha yari maa duuna alqulatayni wax laba qulladood ka yar wey wاlkaiiru biyaha badinina qulataani waa biyaha laba qoladood gaadha iyo faakar wixii ka badan wاlqaliilu biyaha yari yatanajasu waxay ku nijaasoobaan biwuquuci الnajaasati fiih nijaasadii inay ku dhacdo wain lam yatagayar yuusan doorsoomin be wاlmaau اlkaiiru biyaha badanina laa yatanajasu ma nijaasoobayo ilaa idaa tagayara طacmuhu aw lownuhu aw riixuhu inuu doorsoomo mooyaane dhadhankiisa ama midabkiisa ama urkiisa mualifku wuxuu halkan kaga hadlayaa biyihii ilan biyuhu waxa weeyaan wasaaئisha dahaarada dahaaradu waxay leedahay wasaa'il bay leedahay wasaaئisheedu waa afar waxa weeyaan almaau والturaabu والxajaru والdaabiq waa biyihii iyo ciiddii iyo dhagaxii iyo daabiqii daabiq waa maxay waa shay wax lagu megdiyo biyaha waan garanaynaa ayagu waa biyihii lagu weyssanaya ama lagu maydhanaya aturaab marka lu leeyahay ciiddana ciidda de waxaa loo isticmaalaa tayamumka tayamumka gabagabaysiga soo noo imaan doonta xajarkana dhagaxana waa kaan soo sheegayno dee sijada baa loo isticmaalaa daabiguna waa maxay waa shayga shay wax lagu magdiyo ee harkaha lagu daahiriyo sida geedaha qaarkood waaya marka biyihii mualif kaga bilaabay maadaama ay yihiin wasaa'ishii dahaarada waxyaabihii lagu dahaaro qaadanayay ayuu axkaamteedii halkan kaga hadlay almaau biyihii qaliilun wa kaiir biyihii lagu mualifku qaybiye yar iyo badan mid kastana wuxuu noo sheegay tacriifkiisa biyaha yari xadkiisa daabitkiisu muxuu yahay biyaha badan daabitooda maxay yihiin maxay goormay biyaha yari biyaha badanna goormay nijaasoobaan intaasuu noogu sheegay meesha falkhaliilu biyaha yari maa duuna alqulatayn waa wixii qulatayn ka yar buu kuri biyaha yar qulatayn wixii ka ayaa la biyaha yar qulataynku waa maxay qolataynku waa wixii gaadha laba boqol oo litir oo biyo ah ayaa qolatayn la yidhahda waa foostada biyaha dadku ay ku shubtaan wixii gaadhay ama wixii la mid ah yacni ma aha taxdiid maahe waa taqriib hadday wax yar ka dhiman yihin hal litir ama laba litir iyo waxba yeeli mahayso waaya qolatayn marku waasaa la dhahaa hadday meel ballaadhan ku jiraan biyuhu oo masaaxo ah waxaa la dhahaa diraac iyo rubuc waa dhudhun iyo rubuc dhudhun oo dherar iyo balac iyo cumqi intaba ah waa hadday meel fidsan ku jiraan sida berkada oo kale inagu laakiin hadda waxaan wax ku xisaabsanno culammadii hore rodol iyo waxbay ku xisaabsan jireen lakin innaga waxaan wax ku xisaabsannaa litr oon fahmayna luqada innagu aan fahmayno maanta ee casriga ah wax ku xisaabsanno waxa weyaan waa litrka waaya litrkana waa kaan soo sheegnay inay dhan tahay laba boqoloo litr culamadu waa isu khilaafaan qaar baa ka yar badiya qaar baa wax yar ka yareeya lakiin labadaa boqol litr ayaa ugu dhowla wاlkaiiru biyaha badanna qolatani faakar waa wixii laba qoladood gaahay iyo wii ka sii badan laba qoladood manaa laba boqoloo litr iyo wixii ka sii badan ayaa qolateen ah ayaa biyo badan ah wixii laba boqoloo litr aan gaarayninna waa biyo yar maalan boqol iyo konton litr boqol litr waa biyo qaliil ah hal litr iyo laba litrna kaba sii daran macnaha wixii aan qolateen gaarin waa biyo qaliil ah wixii qolateen gaarayana waa biyo badan iyo wixii ka sii badan marka laba xugun bay kale leeyihin waxa mualifku u qaybinayo xukumkooda siday nijaasada u kala aqbalayaan baa kala duwan wاlqaliilu biyihii yaraa yatanajas wuxuu ku nijaasoobaa biwuquuci nijaasati fiihi nijaasadu inay ku dhacdo oo bimulaaqaati nijaasati waa halkii la lahaaye nijaasada inuu la kulmo un wain lam yatahayar yuusaman doorsoomin ee macnaha biyaha yar ee qolateen ka yar haddii nijaasadu ku dhacdo nijaasadu intay doontaba hala ekaato yaysaman doorininba shaygaas uu nijaasoobaya tusaale ahaan baaldi biyo ah adoo ku maydhanaya ayaa dhulkii aad ku maydhanaysaa waxaa dhul nijaasu ahaa oo nijaasada aad ku hubto biyihii aad ku maydhanaysay ayaa ku dhacay nijaasadii kaadidii tusaale ahaan way soo duuleen biyihii oo baaldigii bay ku dhaceen baaldigaas biyaha wuu nijaasooday xataa hadduusan midabkiisii ama dhadhankiisii ama urkiisii uuna isbedelin nijaasadaas ku dhacday ayuu ku nijaasoobayaa maadaama biyahaasi ay ka yar yihiin qullateen waayah biyaha badanse waa biyihii qullatayn wixii ka sii badan ahee laa yatanajasu walmaa اlkaiir biyaha badani laa yatanajasu kuma nijaasoobayaan ilaa idaa tagayara طacmuhu aw lownuhu aw riixuhu in saddex mid saddex shay mid ka mida ah inuu isbedelo mooyaane biyaha midabkoodii ama dhadhankoodii ama urkoodii saddexdaa mid ka mid ah saddexdoo shardiba inay isbedelaan mid ka mid ah ku filan mid ka mid a ah hadduu isbedelo ama urkii baa isbedelay ama biyaha dhadhankoodii baa isbedelay ama eh, midabkoodii baa isbedelay haddii saddexdaa mid ka mida u isbedelo biyihii oo nijaasadii ku dhacday uu isku bedelo biyahaasi waxay noqonayaan mutanajis biya nijaasooyi bay noqonayaan hadduusan laakiin isku bedelin nijaasaa ku dhacday biyihii qolataynka gaadhayay biyo foosto ah ama taangi ku jira ama barkad ku jira oo laba boqol litr iyo wax ka sii badan ah ayaa kaadiba ku dhacday ama saxaraa ku dhacday ama dhiig baa ku daatay biyihii isma bedelin midabkii ama dhadhankii ama urkii waa daahir maye mid ka midaa ah isbedelay ama urkoodii baa isbedelay oo kaadidii baa ka uraysa ama dhiiggii baa ka uraya ama midabkoodii baa isbedelay oo dhiiggii baa midabkii dooriyey ama dhadhankoodii baa isbedelay biyihii markaad dhadhamiso nijaasada dhadhankeedii baa ka dhadhamaysa biyahaasi waxay noqonayaan mutanajis haddaba biyaha badan waxaa loo eegaya door nijaasadooda inay doorsoomaan nijaasada inay bedesho iyo inaysan bedelin laakiin biyaha yar nijaasada inay bedesho looma eegaye waxaa loo ogaya nijaasada inay ku dhacdo un keliya marka masaladaasna saa ha loo ogaado xadiidkii ay culammadeenna u cuskadeenna waxaa weeyaan xadiidkii ibnu cumar radi allahu canhu uu nabiga ka wariyey sala اllahu alيه waslm ida balaga almaau qulatayn lam yaxmil اkhabad biyuhu hadday qollatayn gaadhaan nijaasada ma xambaarayaan waa xadii culamo badan ee tasxiixisay oo asxaabu sunan ay wariyeen macnaha xadiidkaas manduuqiisa waxa weeyaan biyuhu hadday nijaas qollatayn gaadhayaan ma nijaasoobayaan inay nijaasada beddesho mooyaane taasna waa bilijmac culamada isku waafaqsan hadday biyuhu ay nijaasada dooriso inay nijaasoobayaan xadiidka mafhuumkiisa waxaa laga fahmaya hadday qollatayn biyuhu ka yar yihiin inaysan nijaasada inaysan inay ku nijaasoobayan hadday ku dhacdo oo macnaha uu nabigu kala qaaday qolatayn wixii gaadhayay iyo waxaan gaadhayn faslun muujibaat اlgusli yani maydhiga waxyaabaha waajibiya sittatu lix weeye ilaaju اlxashafati fi اlfarj xashafadii in la geliyo farjiga xashafada waxa wayaan dhalfada farjiga in la geliyo waaya wa khuruuju اlmaniyi manidii inay soo baxdo wاlxaydu iyo xaydkii caadadii dumar ku dhacaysay wاlnifaasu iyo dhigdhalmeedkii wاlwilaadatu iyo dhalmadii laftirkeeda ee gabadhu dhalaysa wاlmowtu iyo geerida mualifka halkan wuxuu noogu sheegayaa maydhigii ayuu halkan ka guda galay axkaamtiisii weysadii markuu ka soo dhammaaday iyo biyaha axkaamtoodii ayaa wuxuu kaga hadlay maydhigii maydiga halka laga hadlayna waa maydiga waajibka ah marka wuxuu kaga bilaabay maydiga waajibka waxyaabaha waajibiyey maxaa asbaabta ku waajibo maydigu maxay yihiin lix buu sheegay mualifku lixdaa uu sheegay saddexna raggii dumarku way wadaagaan saddexna dumarkay khaas ku yihiin saddexda raggii dumarka ay wadaagaan waa kow ilaaju اlxashafati fi اlfarj in xashafadu waa xubinta taranka ee ragga madaxeeda hore ayaa xashafa la yidhaahdaaye in la geliyo farjigii waa jimaaci ayaa waajibinaya maydhigi waajibinaya waaya marka jimaacaasi hadduu doono yuusan qofka biyaba ka imaanin mujarad inuu u galmooday gabadhii ayaa iyadana maydhi ku waajibaya asagana maydhiga ku waajibaya kaasi waa midka koobaad waaya wa khuruuju اlmaniyi manidii oo soo baxda oo ama ninkii ka timaadda ama haweenaydii ka timaadda ayaa waajibiya maydhiga manida markii la leeyahay waa biyaha bini aadamka laga abuuro ayaa mani looga jeedaa saddex biyaha dadka ragga iyo dumarka ka yimaada in la kala soocaa loo baahan yahay waa mani iyo medyi iyo wedyi midba xugum gooni u leeyahay dadku way isku khaldaan manidu waa tan maydhiga waajibisa waana aahir waa aahir maydhigana way waajibisaa madyigu waa nijaas maydhina ma waajibiyo laakiin weysaduu buriyaa wadiguna waa un la mid oo madigaasu la mid yahayoo waxa weeyaan maydhi ma waajibiyo laakiin waa nijaas haddaba waxaan kala soocaynaa saddexdaas manidu horta waxay timaadaa qofka markay shahwo daran ay shahwadu ku kacdo ayay manidu ka timaadaa wuuna dareemaa qofku waxayna kaga duwan tahay madiga madiga iyadaa isku yar ekaada waxoogaa maxaa yeele wedigu isagu ka duwan yahayo wedii markaan leenahay of somalia kolle kuma naqaano madi iyo wedi toona culammadeena may no markay kutubta noo akrinayeen mayna noo af soomaaliyeyn labadaas madi umay lahaayeen madigu qofku markay shahwo khafiifa ka timaado ayay ayay timaadaa soo baxdaa qofkuna inta badan maba dareema markay ka imaanayso biyahaas markay ka imaanayaan wediguna waxa weeyaan wuxuu yimaadaa qofku markuu kaadi ay ka timaado dabadeed ayay marka qaarkood kaadida dabadeed ay timaadaa waa wediga marka waxaa isku qasma inta badan maniga iyo madiga labadaas isku qasma oo dadku ayna kala saarin labadaba shahwada la xidhiidaan qofku markay shaawo ay hayso ama shaawadu ay xoogaa dareen uu yar dareemayo markaasay labadaasi yimaadaan laakiin maxay kala duwan yihiin culimmadu waxay sheegeen saddex calaamo oo lagu kala saari karo fiqiguna waa kaan hore usoo sheegnoo xishood ma leh markii la sheegaya masaa-ishan in la caddeeyo waa laga maarmaan marka ha la dul qaato yaan la khajilin markii yacani masaa-isha laga hadlayo waa in axkaam baa ku tacalluqda marka sidaa darteed culimmadu way caddeeyaan carabkay ku dhuftaan haddii aan la caddaynin dadkii ma fahmayaan waaya ta koowaad manid waay leeyihiin waxay leedahay raa'ixo sida cajiinka oo kale ah urka cajiinka oo kale ayay leedahay laakiin medigu raa'ixadaas male ur buu leeyahay sida cajiinka urkiisa oo kale ah manidu waxay ku soo baxdaa gantamid ama tadafuq khuliqa min maain daafiq waa ku ilah yidhi biyo soo gantamaya oo boodaya way boodaa manidu macnaha xoog bay ku soo baxdaa laakiin medigu xoog kuma soo baxdo way iska soo dareertaa isla markaa manidu qofka markii uu ka soo baxayso taladud buu dareemayaa oo wuu ku macaansanaya kadibna shahwadii baa ka jabaysa markay manidu ka timaado laakiin medigu sidaa ma aha qofku taladudba ma dareemay markay ka imaanayso shahwadiina kama jabayso marka sidaasaa lagu kala soocaya labadaa biyo oo axkaamtooda u kala duwan yihiine saha loo ogaado dad asxaabtii bar bayba iskaga maan ku kala garan waaye oo nabi weydiiye ya rasuul allah maxaan ka samaynaa biyahaas madiga maxaan ka samaynaa kuntu rajula madaan buu ihi sayid cali radi allahu canhu nin madi badan baan ahaa marka nabigaan weydiiyey sal اla slam maxaa igu waajibaya markaasuu nabigu u sheegay inaysan maydhu ku waajibaynin ku waajibayo inuu weysaysto un keliya oo xubintiina iska maydho waay marka axkaamtooda saasuu kala duwan yahin saa ha loo ogaado kaasina waa shaygii labaad ee rag iyo dumarku ay wadaagayeen ee qabays mayriga waajibiya ka saddexaad waa ka mualif u dambaysiiyey waa geerida geeriduna mayriga way waajibisaa rag iyo dumarba haddii qofkii uu dhinto oo nafta ka baxdo in la maydhaa waajiba laakiin qofka kuma waajibaysa ee dadka nool ayay ku waajibaysaa inay maydhaan waa fardu kifaaya laakiin hadduu yahay qofkaasi qof muslim ah hadduu yahay qof gaala ah, mayrigiisu ma waajibo iyo waxaana shardiga inuusan shahiid ahayn qofkaas hadduu shahiid yahay oo jihaad ku dhintay asna lama maydhayo oo nabig alay slat slam asxaabtii uxud ku dhintay muuse maydhin haddii uu yahay qofkii ilmihii hadduu yahay qofkii dhintay ilmo yaroo dhicisa oo aan xilligii uu dhalan lahaa gaadhin afar bilood buu ku dhashay ama shan bilood ama lix bilood waa dhicis dhiciska labaa loo kala qaadaya inuu afar bilood gaadhay inuusan gaadhin haddii afar bilood uu gaadhay iyo wixii kadam ka badan isagoo dhintay uu soo dhasho asagoo isagoo meyd ah waxaa weeyaan waa la maydhaya laakiin hadduu afar bilood ka yaryahay bil buu ku dhashay ama laba bilood ama saddex bilood waxaa weeyaan lama maydhayo meydkiisa waa la iska aasaya waaya saddexda ay dumarku khaaska leeyihiin waxa weeyaan alxaydu waa dhiiggii caadada waa dhiigan dee dumarka bil kasta ka yimaada mar wanifaasu iyo dhiig dhalmeedkii waa dhiig gabadhu markay dhasho ay foolato dhiiga ka yimaado wey labadaasba maydhay bay waajibiyaan goormay waajibinayaan markii gabadh dhiig ku dhaca ma aha waa markii dhiigiu ka go'o ee dhiiggii ka istaago ay doonto inay tukato markaa wey iyo walwilaadatu dhalmadii dhalmada loo jeeda waxaa weeyaan waa gabadhu haddii tusaale ahaan ay dhasho ilmo engegan oo bilaa qoyaan ah inta badan maba dhacde laakiin hadday dhacdo oo dhiigna uusan gabadhii uusan ka imaanin wax dhigdhalmeed ah kamaba imaaninba maydhi baa ku waajibaya ilmaha laftirkiisaaba janaabadii ahliya culummadu oo asalkiisii waxaa laga abuuray biyaa laga abuuray marka waxa weeyaan waxaa ku waajibaya maydhi baa ku waajibaya maadaama makhluuqani marka horeba uu mani laga abuuray waaya lixdaas weeye waxyaabaha maydhiga waajibiya kadibna mualif wuxuu ka hadlayaa maydhiga arkaantiisa faslun furuud اlgusli maydhiga arkaantiisu inaani laba weeye anniyatu niyo weeye wa tacmiimu اlbadani biاlmaa'i iyo jidhka oo biyaha la gaadhsiiyo macnaha mualifkii wuxuu noo sheegayaa maydhiga haddaad maydhanayso ama maydhigaasi ahaado maydhi waajiba ama maydhi sunno ah maxaa lagaaga baahan yahay oo maydhigaas waajibka ama kan sunada ku asaxaya ka sunada waxaan ujeednaa sida qofku markuu jimcahu maydhanayo oo kale ka waajibkana waad garanaysaanoo waa janaabadii marka qofka ka maydhanaya rag iyo dumarka ama gabadha ay caadada ka maydhanaysa ama nifaaskii o rugniga koowaad waa aniya qofkii horta inuu niye la yimaado oo ou niyeysto marka uu maydhiga bilaabayo inuu janaabadii kor yeelayo niyeysto ama xadadkii weynaa ama xaydkii inuu iska daahirinayo gabadha iska daahirinayso ama ama maydhigii waajibkaa uu maydhanayo waaya kaasi waa niyo inama alacmaalu biالniyaat wa tacmiimu اlbadani biاlma rukniga labaadina waxa weeyaan in jidhka oo idin la gaadhsiiyo biyo mualif markuu badan ka cabiray wuxuu u jeedaa badanku waa uun basharada yani ayaa loo yani waxaan madax ahayn baa yaa badan la yidhahda madaxu ma soo gala badanka laakiin hadda waxaa looga jeedaa jidhka oo idil tin iyo cidhibba macnaha madaxa iyo jidhka oo idil xataa timihii aan nidhi weysada waajib maaha in la maydho sida tinta garhka ee badan ee kaiifka ah halkani waa waajib qofku markuu janaabo ka maydhanayo ama uu maydhi sunnaha la imaanayo ama gabadha caado ka maydhanayso waa in tin oo dhan la masaxa tinta madaxoo idin la maydhaa ilaa tinta garhka ilaa maxaanku dhahaa carday wax laga tegaya ma jirto kulli jidhka iyo tinta into dhan waa la maydhaya cidiyaha meel laga tegaya ma jirto marka waa inuu qofku ku camimaa jidhkiisao dhan biyaha gaadhsiiyaa haddiise uusan gaadhsiinin qofkii biyaha uusan gaadhsiinin jidhka uusan gaadhsiinin waxa weeyaan ma asaxay tusaale ahaan qofkii wuxuu uu maydhay laakiin wuxuu ka tegey far buu ka tegey ama ciddi buu ka tegey usan maydhin ama tintiisa madaxa qayb ka mid usan biyaha gaadhsiin qadaadkiisao kale biyaha ma gaadhin waxa weeyaan biy maydhigaasi ma asaxayo sidaa darteed qofku markuu maydhinayo wa inu iska hubiyaa jirkiiso dhan biyaha inuu gaadhsiiyey faslun shuruudulwuduu'i weysada shuruuddeedu casharatun toban weeye mualifka shuruudda halka inoogu sheegayo waxa weeyaan shardi waa kaan horay usoo sheegnoo maa ylzamu min cadamihi اcadam walaa ylzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaati waa waxa la'aantiisu ay ka laazimaysa la'aan shaygii mashruudka ahaa hay hardiga hadii la waaye mashruudkii baa la waaya haygii loo shardiyey baa la waayaya laakiin haddii shardigii la helo macnaheeda ma aha shaygii loo shardiyey in la helayo oo dahaarada wakaan kusoo miaalino qofka haddii uusan weyse qaadanin salaaddiisu asixi mayso laakiin hadduu weyse qaato macnaheeda maaha salaaddiisu inay asaxayso waxaa laga yaabaa inuu rugni ka tago arkaantii weysada arkaantii Ehm, eh, salaada ka mid ah oo salaadiisi ay markaa ay burto waaya marka shuruudda weysadu waxa weyaan waa waxyaabahay ku taagan tahay weysada asixitaankeeda oo haddii shardi ka mid ah shuruuddaas la waayo tobanka ah weysadaasi ma asaxayso weeye kow shardiga koobaad alislaamu islaam weeye shardiga labaad watamyiizu tamyiiz weeye qofkii inuu wax kala garanayo qof wax kala garanayo yahay wannaqaa'u can alxaydi wannifaas wannaqaa'u gabadhii inay ka daahir tahay can alxaydi caadadii iyo wannifaasi dhigdhalmeedkii iyo wa camaa yamnacu wusuula almaa iyo qofkii inuu ka maran yahay halka waxaad usoo qadaraysaa annaqaa'u inuu qofkii saafi ka yahay ama uu ka maran yahay camaa yamnacu wusuula almaa'i biyaha camaa yamnacu waxaa diidaya wusuula almaa'i biyihii inay gaadhaan ila xubintii waa inaysan dusheeda ahaanin maa yugayiru lmaa biyihi wax doorinaya wاlcilmu qofkii inuu u cilmi leeyahay bifardiyatihi weysadii fardnimadeeda inay waajib tahay waanlaa yactaqida waa inuusan ictiqaadinin fardan min furuudi mid ka mid ah waajibaadkii weysada ama arkaantii weysada sunatan sunno inuusan u ictiqaadinin wاlmaau طahuuru inay aahir yihiin inay yihiin biyo wax iyaguna aahira wana aahire wadukuul waqti waktigii inuu soo galo iyo walmuwaalaatu inuu isku xidhiidhiyo weysadii iyo maydrhigii iyo salaadiiba lidaa'imi اxadai qofka xadadkiisa uu joogtay marka labadan dambe ee kan shardiga sagaalaad iyo kan tobnaad labadaba waxaa qaydka u dambeeya iska leeyihiin yaa ka dhaxeeyo lidaa'imi اxada bay khaas ku yihiin waktigii inuu galo wakhtigii salaada iyo imwaalaad in la xidhiidhiyo labadaba daa'imulxadid qofka xadadkiisa uu joogtadaya waan caddayn doonaa insha allah shardiga koowaada weysadu waxaa weeyaan waxaa la mid ah weysadii maydhigii baa la mid ah maydhiguna shuruudan asna uu la wadaagaa weysada alislaamu islaam islaamka horta qofku inuu muslim yahay cibaadaadko dhan baaba loo shardiyaa salaaddii baa loo shardiyaa soonkii baa loo shardiyaa zakadii baa loo shardiya ajkii cibaadaadku ma ansaxayo isla qof gaal ah kama ansaxayso waa inuu qofka horta muslim yahay ilan waxan waa cibaade waayah watamyiizu qofkii inuu mumayiz yahay oo qof wax kala garanaya u yahay maxaa kaa baxaya majnuunkii qofkii waalaa iyo ilmihii yaraa ee xaddu tamyiiz aan gaadhin ee waxba kala garanayn xaddu tamyiiz marka muxuu yahay ilmaha marka la eego agga xadda tamyiizka qofka ilmaha leeyahay waa mumayiz buu noqday ilmihii cibaadadu ka ansaxayso waa goorma waa markii ilmuhu uu la keli noqdo shu'uuntiisa gaar ahaan cunitaanka inuu keligii wax cuni karo inuu keligii wax cabbi karo inuu keligii sijaysan karo markii intaa la helo mumayis buu noqonayaa ilmihii salaadiisu way asaxaysaa soonkiisu waa asaxaya cibaadaadkiisu waa asaxaya haddiise uusan la keli noqon karin cuntadii oo keligii in hooyadii cuntada afka ku siiso u baahan yahay ama cabbitaankii ama uusan nijaasada iska maydhi karin oo u baahan yahay in eh, hooyadii ka maydho markasta nijaasadii ilmahaasi weli xadda tamyiiz ma gaadhin salaaddiisu ma asaxayso soonkiisu ma asaxayo laakiin xajkiisu uu asaxaya xajku wuu ka duwan yahay isagu waaya tamyiizkana waa muhiim weeye asna waa shardi shuruudda weysada iyo maydhigaba ah inuu ilmihii yaraa weysadiisu ma asaayso ee xadda tamiisan gaarin laba jirka ama saddex jirka afar jirka wixii ahaa ma asaxayso ma asaxayso weysadiisu majnuunkiina kadalik qofkii waa laa weysadiisu ma asaxayso maydhigiisu ma asaxayo salaadiisu ma asaxayso wanaqaa'u can alxayd gabadhii in ay ka daahir tahay xaydkii iyo dhiiggii caadada iyo nifaaskii dhiigdhalmeedkii inay daahir ka tahay oo gabadhii ayadoo oon weli daahirsanin oo caadadii qabta hadday dhahdo waan weysaysani dee weysadeed asixi mayso weysadeed ma asaxayso waa inay horta caadadaas ay ka go'daa oo ay ka maydhataa markaasuu maydhigeedu asaxayaa markii caadadu ka go'do unbay maydhigeedii weysadeedu asaxayaa laakiin inta ka horraysa ma asaxayo culimmadu lakin waxay ka soo reebeen gabadha xaajiyadda ee xaajka ku jirta haddii ay maydhato xajka ay u maydhato sunant sunn ahaan ay u maydhato markay xiraamanayso oo kale iyadoo caado qabta waa ansaxaysaa maydhigaa waa ansaxayaa laakiin de maydhigaas macnahed ma ina ku tukanayn salaaddii waa un sunno waa maydhi sunno aho nabiga alaه slat salaam uu u baneeyey gabadhii caadada qabtay in ay iyadoo xaajiyad ah oo ajkii manaa xajkii xidhanaysa inay maydhato u baneeyey laakiin macnaheeda ma aha qof gabadhaas inay salaad ku tukanayso waa raamkaas kadaalika hadduu ninku uu qabo gabadh kitaabiyad ah ama yahuudiyad ama nasraaniyad ah way bannaan tahay guurkeede oo gabadhaasi ay janaabo qabto amaba cafwan janaabada iska badaaya janaabada dhib ma lehe laakiin mushkiladu waxa weyaan caadada caada haddii gabadhaasi ku dhacdo oo gabadhaasi markaa ay caadadii ka go'do ma banaano ninkeedu inuu tago ilaa caadada ay ka maydhato marka siday ninkani xalaal ugu noqoto waa inay maydhataa maydhigaas ay maydhanayso maydhi cibaada yuusan ahaaninbe laakiin wuu ka asaxayaa lidaruurati uga asaxayaaoo ninkeedii xalaal bay u noqonaysaa taana way ka soo reebeen culamada shaaficiyadu waaya marka maydhiga waxaa shardi ah inay gabadhu ka daahir noqoto su asaxo iyo weysaduba inay xaydkii nifaaskii ka daahir noqoto oo ka go'a macnaha ama ay khaaliba ka tahay oo aysan caado qabin iyo ka afraad wacamaa yamnacu wusuula almaa ila اlbashara qofku waa inuu ka madhan yahay jirkiisu markii uu weysaysanaya ama maydhanayo waaa waxaa diidaya wuxuu doonaba ha noqdee biyuhu inay jidhka gaadhaan wax kasta oo diidaya biyuhu inay jidhka gaadhaan waa qofku waa inuu khaali ka yahay oo maxaa diida wasakda oo kale qofka hadday ciddada hoosteeda biyo wasakh kaga jirto wasakdaasi waxay diidaysaa inay biyihii gaadhaan ciddida hoosteeda marka weysadii ma ansaxayso gabadha haddii ay eh, ay ciddiyaha ay midabayso kalar ay mariso jurmi leh kalar jurmi leh oo biyihii diidaya inay ciddida gaadhaan ma ansaxayso waa inay ciddada ay ka rujisaa oo ay ka fujisaa waxaasi si ay biyihii u gaadhaan lakiin kama hadlayno xinnaha xinnuhu waa midab xinnuhu waa midab asagoo ma diiday biyo inay jidhka gaadhaan sidoo kale haddii uu jiro dhas ama dhoobo ama wax adou diidaya biyuhu inay gaadhaan jidhka ama rinji ama dufan oo adu wa ayi wax oo biyaha inay jidhka gaadhaan diidaya waxa weeyaan waa in qofku ka zuuliya intuusan weysaysanin kadibna uu weysaystaa waaya wa anlaa yakuuna shardiga hanaadi alaa yakuuna cala alcudwi biya xubinta dusheeda waa inuusan ahaanin maa yuayir ma biyaha wax doorinaya macnaha haddii xubinta dusheeda uu yahay wax biyihii midabkeeda bedelaya tusaale ahaan oo kale khad ama dhiig baa jidhkii dushiisa ah dhiiggaas waa inaad zuulisaa ama khadaas ama sacaraankaas hadduu saaraan dusa saar ilee biyihii hadday ku dhacaan biyihii baa isbedelaya midabkoodii baa isbedelaya biyihi waxay noqonayaan biyo daahir hayr muahir haddii waxaas u yahay shay daahir hadduu yahay sida zacfaraanka o kale hadda oo kale biyihii way isbedelayaan biyanimadii bay ka baxayaan marka dahuuriyadii bay ka baxayaan sidaa darteed waa in horta shayga iska zuuliyaa waaya oo wax biyaha midabkooda doorinaya waa inuusa oo weliba dee waa laga hadlayaa doorinta laga hadlaya waxa weyaan magacii biyaha ayuu zuulinaya lakin haduu yahay wa biyaha mid magacood aan zuulinaynin in yaroo saabuna dhibic yaroo saabuna saaran oon biyaha aan doorinayn magacnimada aan ka doorinayn xoogaa yaro dhadhanka yar bedeli karaan laakiin ama midabka laakiin magacii biyaha kama doorinayaan oo lama dhahayo adhow biyihii biyanimadii way ka tageen saabuun bay noqdeen ama zacfaraan bay noqdeen lama dhahayo taas dhib male waaya ka lixaad wاlcilmu bifardiyaةi inuu og yahay waxaan weysadan weysaysanayo ama maydhgan maydhanayo inuu yahay maydh waajiba ama weyse waajiba haddii qofka uusan u cilmi lahayn in weysadan ay waajib tahay oo ummadii weysadan ay sunno tahay weysadiisu ma ansaxayso xataa ad qofka aduu jaahil lagu cudurdaari maayo waa inuu ogaadaa weysadu inay waajib tahay salaada loo tahaaro qaadanayo sida kadaalika hadduu janaabo qaba inuu maydhgaasi waajiba waa inu ogaadaa ka toddobaad anlaa yactaqida fardan min furuudihi sunna rugni ka mid ah arkaantiisa ama waajib ka mid ah waajibaadka maydhiga ama weysada waa inuusan u ictiqaadin sunno hadduu moodo maalan qofkii wejigii in la maydhayo inay sunno tahay oo waajib aysan ahayn ma ansaxayso weysadiisu laakiin hadduu moodo shay sunno ah waajib mooday gacmaha oo la maydho maalan oo kale weysada bilowgeeda gacmaha la maydhayo waa sunno haddii uu moodo maydhiga gacmaha la maydhayo inay waajib tahay dhib male sandaarsigii istinshaaqii iyo madmadadii iyo luquqashadii waa sunno haddii uu moodo waajib wax dhiba ma leh waxaa la diidan yahay shay waajib ah sunnaha moodin ictiqaadin ila sunnuhu ka hooseeya waajibkii eh. laakiin shay sunnaha haddaad waajib u ictiqaadiso dhib male kadalika hadduu qofku usan kala garanayn wixii waajiba iyo wixii sunnaha weysada laakiin wuxuu og yahay badhna inay sunno tahay badhna ay waajibta dhib male waayah walmaau ahuur biyuhuna waa inay daahir yihiin oo biyaha aad oo muahir ay yihiin weliba waa biyaha aan qayd lahayn qayd laazim aan lahayn sida maalan oo kale biyaha hadda aan ku weysanno oo kale maxaan ku dhahaa biyaha ceelasha iyo biyaha webiyada iyo biyaha badda oo kale waa biyo muahuur ah laakiin hadday yihiin biyo midabkoodii isbedelay dhadhankoodii oo qofka hadii sacfaraan baa ku dhacay biyihii sacfaraan baa lagu tilmaamaya hadii la weydiyo waxaas waa sacfaraan baad leedahay shaah bay noqdeen biyihii midabkoodii waa isbedelay maraq bay noqdeen waxa weyaan biyo lagu tilmaami mahayo dee kuwaas laguma daahir qaadan dahaaro qaadan karo waa in biyo lagu ilaaqayo waa in biyo lagu ilaaqayo oo aan biyahaas waxba lagu leeraynin biyaha tahuurka waa kuwaas wa dukhuulu اlwakti wakti waa inuu galaa wاlmuwaalaatu waa inuu isku xidhiidhiyaa dhahaaradii ama weysadii ama maydhigii lidaa'im اlxadaث qofka xadadkiisu uu joogtada yahay xadadka waxaa laga wadaa waxay weysada burinayey ayaa xajka loo jeedaa tusaale ahaan oo kale qofkii waxaa ka imaanaya riix neef baa ka socota neeftiisu waa joogto mar kasta way ka imaanaysaa cudur buu qofka xanuun buu qabaa ama kaadidaa ka socoto kaadidiisu ma istaag mar kasta kaadi baa ka tifkaysa qofkani waxa weeyaan waa qof macduur ah daa'ima xadad baa la yhahda qofkaas axkaam gooni u leeyahay axkaamtiisi waxaa ka mid ah in markii uu dahaaro qaadanayo ama weesaysanayo ama maydhanayo salaaddii u weysaysanayo ama uu janaabo ka maydhanayo waa in wakhtigii salaada uu galaa wakhtigaa kadib markaa mu dahaaro qaadan kara lakiin salaaddii oo la gaadhi ma si dahaaro ma sii weysaysan karo maxaa yeele xadadkii baa ka socda xadadkeedna waa daruura loo cafinayaayo salaaddiisu waa asaxaysa isagoo xadadkii neefta ay ka socoto ama kaadida ay ka socoto ayaa salaaddu iska tukanaya waa macduur laakiin waa dahaarata daruure eh daruuro waktiga intaysan gelin daruuro ma jirto marka waa inaad sugtaa inta waktiga kaa gelayo kadib unbaad maadaama xadadka uu joogto uu yahay xadadkaasi wuxuu doonaba ahaado ama minidii baa ka socota ama kaadidii ama neeftii waxay doontaba ahaato waa inuu waktiga galaa isla markaana waa inuu xidhiidhiyaa weysadii waa inuu xidhiidhiyaa ousan kala fogfogaynin waa inuu hal mar weysaystaa ama hal mar maydhaa isla markaana uu ku xidhiidhiyaa salaaddii salaadda iyo dahaarada waa inuusan faasal udhaxayn markuu sa u dahaaro qaata waa inuu horey salaadii ka tukadaa waxaaso dhan waxaa saa loo yeelayo maxaa yeele qofkan waxaa ka socda xada xadadka inta la cidhiidhi karo ayaa la cidhiidhiya la yaraynaya waktigii waaya waa daruura wey faslun nawaaqid اlwuduu'i halkaasaan iskaga joojinayna waxaad moodaa waktiga cidhiidhi nuu noqday wsal اllah wslam ala nabiyina mxamed walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin